alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاغfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin aayadda boqol siddeetan iyo toddoba oo aayaadkaynu akhrinnay ugu dambaysay aayaadkaynu ka akhrinnay jalaalaynka waxay ku saabsanayd miihaaq in lagaga qaaday ahlu kitaabka inay kitaabka caddeeyaan oo aynay qarin dabeedna ballanka dabaday ka tuureen oo ka xooreen waxaa loo jeedaa may fulin ama kitaabka ayay markaa dhabarkooda yacnii dabadiisa ka xooreen oo ka tuureen bimacnaa kumay camal fulin oo kumay dhaqmin fanabaduuhu waraa'a duhuurihim cibaaradaasoo kale hore waa u soo marroo suuratulbaqaraynu ku soo marray bacdu salaf waxay yidhaahdeen tuuristani ma aha miday kitaabkii xaqiiqatan sidaa u tuureen intay qaadeen xaashiyihiisii ay sidaa u laliyeen waxay yidhahdeen bacdu salaf kaana bayna aydiihim wa xallowhu biddahab walxariir hortooduu ku sugnaa kitaabkuiyo miday dabada xaqiiqatan sidaa xaashiyihii uga tuureen ma aha ee hortooduu ku sugnaa waxaanay ku qurxiyeen xariir iyo dahab laakiin camalfalkay ka tuureen in lagu camalfalo oo lagu dhaqmo ayay ka tuureen aayaadka suuratu lbaqara ayaynu ku soo aragnay ayaan markaan filayaa inaan ku soo naqlinnay tafaasiirta qaarkoodna waa soo naqliyaan oo ibnu kasiirku ka mid yahay fii tafsiiri suurati albaqara waxaan u malaynayaa aayadda watabacuu ka horaysa inuu ku soo raro xukunkan ahlu kitaabka laynooga sheegay oo ah inay kitaabkii ku dhaqmi waayeen ballankiina furin waayeen xaqiina caddayn waayeen ummaddanna waa u yaallaa waciidkiiyo goodigu hadday sidii oo kale yeelaan waayo waxa yahuud nasaaro loogu dhaleecaynayaa ma aha yahuudinimada iyo nasaaranimada ee waa ictiqaadkooda iyo camalkooda xun weeyi marka ciddii caqiidadoodii iyo camalkoodii xumaayoo kale la yimaadaana iyaguna waa la xukumo waa la mid marka waciidkani kuma gaar aha ahlu kitaabke waa caam sidaas aawadeed ayaa markaa taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen sida albisri iyo qataadat bnu dicaamata asaduusi oo taabiciintii ka mida culammadii taabiciinta alaayatu caamun fi kulli man katama alcilma aayaddani caam waxay ku tahay cid kasta oo cilmiga qarisay oo caddayn weyday ayay caam ku tahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijaamin min naar ruuxa cilmi la su'aalo la weydiiyo oo deedna qariya oo caddayn waaya ilaahay aakhiro wuxuu ku xakameeyaa xakama naara ayuu ku xakameeyaa xadiiska yacni markaa saxiixa ah ee saxaabo mutacadidii soo wariyeen yacni saas yadaa buu tilmaamaya waxaan filayaa ilaa toddoba saxaabi inay soo wariyeen cilmiga in la caddeeyaa munkarka la inkiraa mar fardu kifaayo weeye waana sida asalka ah wakhtiyada qaarkoodna wuu tacayunaa oo farducayn buu noqdaa marka waciidku wuxuu ku saabsan yahay ciddii uu farducayn ku noqday oo ku tacayunay oo dabadcaddayn weyday ama munkarkii beddeli weyday oo kari karaysay ogaydna uuna ku tacayunay ayuu waciidku ku sugan yahay amaba ciddii ogayd inaan waajibkaa lagu qumin isagoo fardu kifaaya ah dabeedna awoodi karaysay inay ku qunto oo dabeedna ka wada fadhiisatay dhammaantoodna markaa waciidku waa u yaallaa oo fardu kifaayaha cid kastoo ogayd oo garanaysay oo ku kici karaysay oo la iman weyday marka la dayaco dhammaan waa ku dambaabayaan laakiin ciddii aan ka warqabin munkarkaas amaba cilmigeeda aan lahayn amaba mooddo in cid kale ku quntay oo ku kacday oo waajibkaa laga furtay yagu eh, xaaladda caynkaasa waciidkaasi kuma soo arooraayo xaashiyada saawigu markuu aayaddan fasiraayo wuxuu odhanayaa wa haadihi alaayatu wa in waradat fi lkufaari tajuru bidayliha cala cusaati almu'miniina aladiina yaktumuuna alxaqa wayansuruuna albatil xaashiyada saawiga odhanaysa aayaddani haba ku soo aroorto gaalada ee laakiin dabada waxay ku jiidanaysaa dadka mu'miniinta kuwooda cusaadda ah ee caasiyiinta ah kuwaasoo xaqii qariyey baatilkana u gargaaray ayay dabada ku jiidanaysaayo isla waciidku u sugnaanaya aayadda ku xigta allah waxa uu yidhi laa yaxsabanna aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaasati min alcadaab walahum cadaabun aliim waxaa ku soo arooray aayaddanna waciid iyo goodi loo goodiyaayo kuwa markaa ku farxaya wixii ay sameeyeen laba qiraa'a la akhriyay aatow atow aatow haddii la yidhaahdo waa qiraa'o kale waa bimacnaa actuu waxay bixiyeen ku farxaayeen waa qiraa'ada hamsada madaysa qiraa'ada bimaa atow waxay noqonaysaa bimaa facaluu waxay sameeyeen kuwa ku farxaaya jeclaysanayana in lagu ammaano waxaynay samaynin ha u malaynin inay cadaabka ka badbaadayaan ha u malayn waxaa la rabaa in lagu dadaalo ikhlaaska lagu dadaalo oo acmaasha ilaahay dartii loola yimaado oo la yska ilaaliyo yacni markaa riyaaga iyo sumcada iyo dadka agtooda in mansilo laga raadiyo laga doono bini aadam maxaad ka dooni mansilo inaad maqaam iyo manzilo agtooda inaad ku yeelatay ku ammaanaan inaad raadisaa dee waa arrin xunoo shirkul asgarkiiba buu soo gelayaa tawxiidkiibuu waxyeelayaa haddama aragtaa arriyaa waa maxay waxa weeye waa istus yacni idhaaru alcibaadati liyaraahu annaasu fayaxmaduunahu calayha waa in cibaadada la muujiyo si ay dadku u arkaan ama ha ahaato cibaadadiioo markaa la samaynaayo in dadka loo muujiyo si ay u arkaan intaa keliya riyaa maaha oo deedna ay ku ammaanaan hunaa marbadulfaras dadka ammaantooda in la raadiyo iyo dadka agtooda inaad mansile iyo maqaam ku yeelato inaad raadisaa oo camalkii aakhire aad ku raadisaa ilaahay dartii aad u samaynaysay waxay noqonaysaa riyaa bay noqonaysaa waa shirkul asqar tawxiidkiina waxbay yeelaysa fayaxmaduunahu calayha cibaadada haddii loo muujinaayo dadku inay ku daydaan waa ka duwan tahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarka korkiisa ayuu ku tukaday laba ragcadood buu ku tukaday salaaddaa uu mimbarka korkiisa ku tukanaayey marka uu sujuudaayo waa ka soo degayey oo mimbarka hoostiisu ku sujuudaayey marka dambena waa korayey dabeedna wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam innamaa sanactu haada litacallamuu salaatii walita'tammuu bii waxaan sidaa u yeelay oo keliya si aad salaaddayda u aqoonsataan oo u garataan iyo si ay igu dayataan maxaa ka maqnaa yacnii ammaan dadka kagama raadinayn nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas aawadee camalkiisu riyaa ma ahayn laakiin maqaam in dadka agtooda lagu yeesho iyo sharaf iyo mansilo iyo ammaan in laga doono dadka agtooda haddii taa loo muujinaayo cibaadada marka la samaynayo ama marka laga warramayo waxay noqonaysaa riyaa bay noqonaysaa marka laga warramayo maxaan uga jeednaa cibaado hore loo sameeyey oo qofku hore u falay buu ka qisoonayaa wuxuuna uga warramayaa markuu dadka u sheegaayo maqaam iyo manzilo agtooda inuu ku yeesho oo ay ku ammaanaan oo waxaweeye sharaf agtooda uu ku yeesho taasuu uga jeedaa mar hadduu taa uga jeedo dibbay riyaa ka noqotay dibbay riyaa ka noqotay hadduu markaa waxaanu samayninba uu isleeyahay dadku ha kugu ammaanaan oo waxaasina ay tahay waxa markaa camalul aakhira ay tahay yacni markaa iyaduna waaba ka sii darantayba tuu marka waxa weeye camalul aakhire uu sameeyey hadduu ku doonaayo in markaa lagu ammaano uu rabo baaba riyaa ahayde bal ka warra mid aanu samaynin hadduu markaa jeclaysto in lagu ammaano waxay ku dadaali jireen salafku inay camalkooda qariyaan bay ku dadaali jireen inay tawaaducaan bay ku dadaali jireen acmaashoodana inay qariyaan bay ku dadaali jireen xaalaad yacnii naadiray ka soo aroortay wakhtiyada qaarkood oo xaaja keensatay inay markaa ka qisoodaan oo ama wax laga weydiiyey ama wax la mida amaba marka ay uga jeedeen dadku inay ku daydaane laakiin yaga inay ammaanaan muraadku aanu ahayn ama waxa weeye dadka qaarkood dhibaato ay ku hayaan oo u geysteen yacni markaa ay doonayaan in markaa iskaga daafacaan ama cilmi ay xambaarsan yihiin ay doonayaan dadku inay ku ogaadaan si ay uga faa'iidaystaan oo muraadku u yahay istifaadadu si ay u dhacdo laakiin iyaga lagu ammaano muraadku aanu ahayn xaalaadka caynkaasi sidii qaalibka ahayd waa shay khilaafsan weeye yacnii xaajaana markaa keensatay oo xaalaadka noocaasa mar haddaan muraadku ahayn in mansilo iyo sharaf dadka agtooda laga doonaayo riyaagii ma noqonayso waxay jeclaysan jireenba a'immadii si ay ikhlaaska ugu dadaalaan cilmigay hayaan iyo wanaaggay hayaan dadku inay ka faa'iidaystaan haddana iyaga aan loo tiirinba imaamu shaafici muxuu yidhi waxaan jecelahay dadku cilmigaan leeyahay iyo aqoonta waxaan ogsoonahay oo aqaanoo diinka ka mida ah inay wada yaqaaniin oo wada bartaan baan ogaan lahaa walaa yunsabu ilaya minhu xarfun haddana hal xaraf aan lay nisbaynin baan jeclaan lahaa haddamaaragta waa siday ikhlaaska ugu dadaalayaan bimacnaa cilmigaan haya buu leeyahay shaafici dadku inay wada hayn lahaayeen oo iga wada faa'iidaysan lahaayeen haddana aniga ayna ii tiirin oo xaraf ka mida aan lay nisbayn baan jeclaan lahaa buui marka waxay ku tusinaysaa siday ugu dadaalayeen ikhlaaska ay ugu dadaalayeen ayay ku tusinaysaa naftuna waxay had iyo jeer jeclaysataa magaca iyo maamuuskay jeclaysataa waatay a'immada salafka qaarkood yidhaahdeen inuu sufyaan ahaa baan u malaynayaa waxaan moodaayey xadiiska keligii inuu u baahan yahay hal niyo kadib waxaan ogaaday xadiiska keligii inuu niyooyin dhowra u baahan yahay waayo xadiis baan bilaabaa dadka inaan u sheego iyadoo niyo ilaahay dartii aan uga jeedo dhexda markaan marayaa naftu iga baxsataa buu yidhi ya kaanahu ay leedahay annagaa wadanna annagaa wadanna ya markaasaan haddana dib u soo dabaalaayo niyadii ikhlaaskaan haddana dib ugu soo dabaalaa buu yidhi mar walba naftii baa baxsanaysoo yacni waxay doonaysaa yacni magaca iyo maamuuska waxay yidhaahdeen culammadu yacni ikhlaasku waa shayga ugu adag nafta sida a'immada salafka qaarkood laga soo wariyey ashaddu shayin cala alnafsi alikhlaas liannahu laysa laha fiihi xadun shayga ugu adayga badani nafta ugu dhibaatada badani waa ikhlaaska waayo wax dheefa ikhlaaska kuma leh naftuna waxay doonaysaa maxay magac iyo maamuus bay rabtaa marka waxa weeye cudurkaa in lala dagaalamo oo aada laysaga ilaaliyo ayaa markaa loo baahan yahay oo dhammaanteed aynu wada baahannahay ibnu jamra waa kii yidhi waxaan jeclaan lahaa fuqahada inuu ka mid ahaan lahaa midaan dadka niyada mooye wax kalaba uga warramin wuxuu uga warrama bes ay noqoto uun anniya ya saas aawadeed baa xadiiska innama alacmaalu binniyaati wa innama likulli imri'in maa nawaa yacni culammadu ay yidhaahdeen yacni axaadiista usuululislaamka ah afarta xadiis ee usuululislaamka ah buu ka mid yaho rubcuu islaamnimada ka joogaa a'immada qaarkoodna waxay dhahen may rubc maaha waar ulus dhaha ulus saddex meelood marka loo qaybiyo meel buu fadhiyaa imaamu shaafici baan filayaa saddexda inuu odhanaayo abu daawuud baa odhanaayay afarta markaa odhanayo rubc ka dhigaayo rubculislaami ka dhigayo hadalka shaafici wakayruhu ay yidhaahdeen waa sulusulislaami ay yidhaahdeen xadiiskan innama alacmaalu binniyaad culammada qaar baa tawjiihiyo waxay yidhaahdeen qofku waxa uu sameeyo waxa loo qaybiyaa wax qalbiga ka dhacaya iyo wax afka uu ka odhanayo iyo wax uu jawaarixda iyo xubnaha ka samaynaayo camalu jawaarixa marka camalkii jawaarixdiiyo xubnaha laga samaynaayey iyo hadalkii lagu hadlaayay iyo wixii qalbiga saddexdaa qaybood bay u qaybsantaa xadiiskani marka qalbigii buu fadhiyaa inama alacmaalu binniyaat labada kale waxay u baahan yihiin tan qalbigee niyadii u baahan yihiin laakiin niyadu labada kale uma baahna oo niyadu gaarkeeday cibaado u tahay laakiin labada kale cibaado ma noqonayaan haddaan niyadii la soconnin oo niyadii aan lagu darin marka saddex marka loo qaybiyo intuu mid fadhiyo ayuu tii ugu weynayd fadhiyaa yaa ti ugu weynayd yani markaa u fadhiya aayaddan culammada qaar waxay ku xambaareen in looga jeedo ahlu kitaabka looga jeedo waxaa la weydiiyey ibnu cabbaas waxaa lagu yidhi haddii waxa weeye qof kasta waxa la siiyo oo ku farxa waxaanu samayn in lagu ammaanana jeclaysta ama lagu mahadiyo la cadaabaayo waa layna wada cadaabayaa xaggee cadaab looga baxsanaya dabeedna cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray in laga tilmaamayo dadkii markaa ka hadhay jihaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam inay la jihaadaan ogaan uga hadhay dabeedna markii wax gaadheenna ama waqaa'icda qaarkood xoogaa laga gacan sarreeyeyna yacni markaa muslimiinta qaarkood laga gacan sarreeyey wakhtiyada qaar yacni markaa ku farxay siday sameeyeen haddana marka kale cudur daaranayo odhanayaa waxaynay samayn waxaasaanu samaynay waxaasaanu samaynay oo marka laga aqbalo haddana yani marka arrinkaa haddana ku farxaya oo isku ammaanaya waxaynay samaynin kuwaasay aayaddu ku saabsanayd ayuu yidhi iyadoo uu sidaa cabdulaahi ibnu cabbaas ku fasiray haddana culammada qaarkood waxay ku fasireen macnahaasi hadduu doono sababtiiba ha ahaado laakiin miduu ku gaar yahay maaho xukunku wuxuu noqonayaa marka caam buu noqonayaayo shay ka mida cidda la timaadaa waxay noqonaysaa nasiib inay waciidka ku leedahay ayay noqonaysaa walow waciidkii dhammayska tirnaaba yaanu yeelanin wuxuu noqonayaa nasiib inuu ku leeyahay ayuu markaa noqonaya oo waxaa jira aayaadka ku soo degay gaalada marka wax shabah ku leh muslimiintu ay la yimaadaan laakiin tamaamal ficli aynay la wada imanin waxaa markaa lagu xambaaraa nasiib waciidka inuu ku yeelanayaa lagu xambaaraa waana loo deliishan karaa calaa haada yacni muslimiinta waa loo deliishan karaa sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam ugu deliishaday wa kaana alinsaanu aksara shayin jadala iyadoo gaalo ku soo degtay haddana markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen ku garaacay cali iyo faatima gurigoodii ku garaacay oo uu yidhi alaa tusalliyaani miyaydaan salaatuleyl tukanaynin oo cali markaa uu ku yidhi innamaa anfusunaa biyadi illaahi yacni markaa ah, nafaha yagu waxay ku sugan yihiin gacanta ilaahayoo hadduu markaa doono inuu markaa dee na diro oo cibaadada noo dirana waannu markaa u dirsoomaynaa haddaannu noo dirinna uma dirsoomayno hadalka caynkaasa ayuu ku yidhi cali nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu ka jeestay isagoo akhrinaya wa kaana alinsaanu aksara shayin jadala aayadduna gaala ayay ku soo degtay waana dhacday cumar ibnu khadaab laftiisu inuu markaa uu yidhi intuu tayibaadka markaa waxa weeye iska daayey wax ka mida inuu yidhi waxaan ka baqayaa kuwii markaa la yidhi adduunyada ayaa marka waxyaalihii wanaagyada ku hormarsatay inaan ka mid noqdo ayaan ka baqaya markaysa markaa inuu yidhi marka waxaa kala duwan in marka la yidhaha tamaamal waciidi baa u sugnaanaya iyo in la yidhaha nasiib buu ku yeelanayaa farqi udhexeeya saas aawadee asarka cabdulaahi bnu cumar yacni markii la weydiiyey naafic baan filayaa ardaygiisa in la su'aalay kayfa yaraahum alkhawaarij siduu khawaarijta u arki jiray cabdulaahi bnu cumar kaana yaraahum shiraara alkhalqi khalqiga inay ugu shar badan yihiin buu arkayey wa qaal intalaquu ilaa aayaatin fi lkufaari fajacaluuha fi lmuslimiin bukhaari baa saxiixiisa ku soo arooriyey iyadoo mucallaqa oo majzuuma ayuu ku soo arooriyey xaafid ibnu xajarna wuxuu tilmaamay sanad saxiixa isagoo mawsuula inuu ku soo arooray wuxuu marka uga jeedaa khawaarijtu waciidkii oo dhammaystiran bay ku wada dejisay aayaddii gaalada ku soo degtay iyadoo manaadkii gaalnimada loogu xukumay ama waciidka dhammayska tiran loogu xukumay aynay muslimiintu la imanin bay ku wada dejiyeen siday khawaarijtu u deliishadeen aayadda waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun ay ugu daliishadeen yacni markaa muslimiin inay ku gaalaysiiyaan ama cisyaan ka dhacay ama wax la mida ama markaysagaa shay jawri ka dhacay ay ugu deliishadeen haddana marka ay jirto inaa cabdulaahi ibnu cabbaas marka uu yidhi waa kufrun duuna kufrin wuxuuna uga jeedaa nisbada muslimiinta markay tahay oo manaadkii xukunka yacni markaa ay ugu gaaloobeen yacni markaa qolyaha gaalnimada lagu xukumay haddaan tamaaman loola iman laakiin wax shabah kule lala yimaado nasiib baa waciidka lagu yeelanayaa laakiin tamaamal waciidi waciidkoo dhammaystiran lama wada yeelanayo meelaha kalena waa saasoo kale oo innagii haddeer soo naqlinay hadalka saawiga uu leeyahay aayaddani gaaladaba ha ku soo degto aayaddii hore eh laakiin waxay dabada ku jiidanaysaa cusaadda muslimiinta siday ugu jiidanaysaa nasiib inay waciidka ku leeyihiin bay ugu jiidanaysaa macnaha noocaasa ayaa laga tilmaamaya allah waxa uu yidhi laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bima aatow laa taxsabanna ha malaynin laa taxsibanna ha u malaynin waa laba qira siinka in la kordhigay in la hoos dhigo bitaa'i walyaa'i ta'ya ya'na waa la akhriyo waa laba qiraa'o laa yaxsabanna iyo laa taxsabanna aayadda markaa bal hadda sida qiraa'ada musxafka aan laqbayno laa taxsabanna ha malaynin in nebiga lala khitaabaayo ama mid kasta oo mukhaatab oo khitaab ka suuragel yahay in lala khitaabaa gaarnimadiisa in loola hadlaayo aladiina kuwii ha u malayn yafraxuuna ku farxaayey bimaa aataw ay bimaa facaluu waxay sameeyeen ku farxaye ataa bimacnaa facala waa u soo aroortaa ataa markay facalo la macno tahayna waa mutacaddi mafcuulka ayay toos u qaadanaysa aladiina kuwii ha u malaynin yafraxuuna ku farxaya bimaa atow ay bimaa facaluu waxay sameeyeenoo min idlaali dadka lumintiisa ah wa yuxibbuuna jeclaa an yuxmaduu in la mahadiyoo la ammaano jeclaa bimaa lam yafcaluu waxaynay samaynin in lagu ammaano jeclaysanayey min atamasuki bilxaqi oo xaqa in la qabsado oo la haysta ah wa hum calaa dalaalin iyagoo baadi ku sugan falaa taxsabannahum ama falaa taxsibannahum ha u malaynin oo ha u malaynin oo ha u malaynin bilwajhayni labadii wejiba la akhriyo ta'kiidun waa adkayn la adkaynayo tii hore maadaama marka hadalku yaro dheeraaday baa mar labaad la soo celiyey tawkiid baana loo keenay ta'kiid iyo taakiid iyo tawkiid waa saddex luqo ta'kiid bilhamzi iyo taakiid bilalifi iyo tawkiid bilwaawi saddexda laakiin waxaa ugu fasaaxo badan tawkiid baa ugu fasaaxo badan liwuruudihi fi lqur'aan qur'aanka inuu ku soo arooray daraaddeed walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha bimafaazatin ay bimakaanin yanjuuna fiihi meelay kaga badbaadayaan cadaabta inay ku sugan yihiin ha u malaynin mafaazadu waa makaanu fawz weeye mafaaza makaanu fawz markaa meel lagu guulaysanayo cadaabka laga badbaadayo inay ku sugan yihiin ha u malaynin binajaatin way ku fasireen nabadgelyo inay cadaabka kaga sugan yihiinoo ka nabadgelayaan ama bimanjaatin min alcadaab ha u malaynin fi alaakhirati aakhiro gudaheeda bal hum fii makaanin yucadabuuna fiih waxay ku sugan yihiin meel bay ku sugan yihiin lagu cadaabaayo gudaheeda wa huwa jahannam meeshaasina waa jahannama walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya mu'limun fiiha wax xanuujinaya oo markaa cadaabka ka mida wa mafcuulaa taxsabu taxsabu labadeeda mafcuul aluulaa taxsabudaasoo hore ila taxsabu baa laba goor soo noqotae fala taxsabannahum baa ta dambe tahae dalla calayhimaa waxa ku tusiyey mafcuula ahaaniyati ta labaad labadeeda mafcuul baa ku tusiyey labadeeda mafcuulna waxay noqonayaan mid waa damiirka haada miimku waa calaamatuljamciye ka kalena wuxuu noqonayaa bimakaanin oo markaysaga naajinay ka dhigan tahay qaar cadaabka ka badbaadaya inay yihiin ha u malaynin mafcuula ahaaniyati markaad waxa weeye isku akhrinayso alifku waa iska dhacaya iltiqaau saakinaynku u dhacaya mafcuula aaniyati buu noqonaya ee mafcuula aaniyati odhan maysi calaa qiraa'ati taxtaaniyati qiraa'ada taxtaaniyada marka la akhriyo yacni markaa qiraa'ada ya'da marka la akhriyo wa cala alfawqaaniyati xudifa ahaani faqad taxtaaniyadu waxay noqonaysaa ya'da in looga jeedo oo yacni markaa laa yaxsabanna bay noqonaysaa laa yaxsabanna aladiina yafraxuuna bimaa aatow yaynay u malaynin aladiina markaa noqonaya faacil noqonaya waa qira'ada ya'da qira'adu markaa fasirayaa tan hormariyey ma aha markaysagaa ta inoo qoran ee musxafka waa ta kale ee ya'da ah taa yaadaa waxay noqonaysaa faacilku alladiina inuu yahay labadii mafcuulba markaa waa maqan yihiin labada mafcuul waxaa daalli u ah labada mafcuule taxsabuda dambe falataxsabannahum damiirka haada markaysaga mafcuulka koowaad yahay kii kalena bimafaasatin baa maqaamkeedii yaalla oo naajiyiina bay ka dhiganta ya kaa'iniina bimanjaatin ama bimafaasatin marka naajiina min alcadaabi taasaa mafcuulkii labaad markaysaga ka dhigan marka labadaa labadoodaa u qadaran buu ku marka waa qiraa'ada taxtaaniyadee ya'da ah sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa laa yaxsabanna yaynay u malaynin aladiina kuwii yaynay u malayn alladiinadu marka waxay noqonaysaa faacilkii bay noqonaysaa yafraxuuna bimaa aatow ku farxaayey waxay markaa sameeyeen wa yuxibuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaazati min alcadaab ha u malaynin inay markaa cadaabka ka badbaadayaan ha u malaynin wa cala alfawqaaniyati qiraa'ada markaa fawqaaniyada bimacnaa ta'da markaa korkulabalayda ah fawqaaniya weeyo dhibcaha korka kaga yaalla taxtaaniyana ya'dii weeyo hoostay kaga yaalin ya hoos kulabalayso lama odhan jirin ya marka qiraa'ada fawqaaniyada ah ee ta'du markaysa markaa ta'da ah waa ta markaa musxafka weeyaane xudifa thaanii faqad mafcuulkii labaad keliya la xadfay kii kale waa joogaayo alladiina weeyi faacilkuna wuxuu noqonayaa damiir qarsoona anta ah nebiga ha loo fasiro ama mid kastoo in lala khitaaba ay ka suuragal tahay ha loo fasire waxaan filaya waadix tahay walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun waa xanuujinaya walilaahi mulku samaawaati walard walilaahi allahoo qura waxaa u sugnaaday laa ligayrih mulku samaawaati waalardi cirarka iyo dhulka yeelashadooda allah baa leh cidina lama laha cidina lama wadaagto qayb ka mida cid kale ma leh oo lama madax bannaana qayb ka midana cidi lama laha khazaa'ini almatari waarisqi waannabaati wahayrihima yacni waxa weye khasaa'inta markaa roobka iyo risiqa iyo nabaadka iyo geedaha iyo kayrkeedba yacni yeelashadooda allah baa leh marka mulku samaawaati yacni wax alla waxa markaa samaawaadkiiyo waxa ku dhex sugan marka waxaa soo gelaya khasaa'intii arsaaqdaa soo gelaysa nabaataadkaa soo gelaya dhirahaa soo gelaya macdanahaa soo gelaya yacni roobkaa soo gelaya yacni wax kastoo yacni markaysaga maaloo yaalla iyo wax kastoo makhluuqa ayaa markaa laga tilmaamaya allah baa iska leh wallaahu allah calaa kulli shayin qadiir yacni wax kastaba ilaahay waa awoodaa oo waa karaa shay kastoo suuragal daatadiisa waa allah qadiir buu ku yahay wixii mustaxiilaad ah qudradu kuma tacalluqdo haddii shay mustaxiil daatadiisa u ah lagugu yidhaahdo ilaahay qaadir ma ku yahay waa ku yahay iyo kuma aha toonna odhan mayse waxaad odhanaysaa qudradu mustaxiilaadka kuma tacalluqdo ya qudradu waxay ku tacalluqdaa ilaahay awooddiisu waxa suuragalli daatadiisa u ah bes wa minhu tacdiibu alkaafiriin waxaana ka mida gaalada inuu cadaabaa ka mida waxyaaluhu allah qaadirka ku yahay wa injaau lmu'miniin iyo muuminiinta inuu badbaadiyo ayaa ka mida marka khazaa'inilmatari bay noqonaysaa waalrisqi waalnabaati wahayriha marka alsamaawaati waxyaalahay shamlisanaysa ka midta ina fii khalqi asamaawaati waalardi aayaddan iyo aayadaha ka dambeeya wuxuu allah inoo sheegayaa wax lagu aqoonsanayo ilaahay awooddiisa iyo qudraddiisa iyo waaxidnimadiisa waa makhluuqaadkiisa weeye waa dalaa'il caddaynaayo ilaahay waaxidnimadiisa caddaynaayo ilaahay kelinimadiisa caddaynaayo ilaahay awooddiisa kullu daalika waa caddaynaya saas aawadeed buu allah wuxuu yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli waannahaari la aayaatin liuli lalbaab aayaat wa calaamaad daallah yacni marka waa calaamaad caddaynaya ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa iyo eh, kelinimadiisa oo siduu u caddaynayaan wuxuu u caddaynayaa makhluuqaadkan uu ilaahay abuuray wuxuu u abuuray sida ugu quruxda badan ee ugu wanaagga badan wax khalala iyo wax ceeba oo ku sugan ma jiro sida loo abuuray waa si aad iyo aad cajiib u ah wuxuu u nidaamsan yahay caalamkani ama jiritaankani waa munadam idiraab ma le iska horimaad imaad ma le wuxuu ku socdaa nidaam keli ah ayuu ku socdaa sida cajiibka loo abuuray waxay caddaynaysaa ilaaha abuuray inuu yahay caliim uu cilmi badan yahay ou yahay qadiir ou awood badan yahay ou yahay xakiim ou xikmad badan yahay kullu daalika waxay ka dhex muuqdaan raadadka ashyaada ilaahay abuuray calaamaad ka muuqda weeye tusaale aan soo qabto masalan haddaad aragto guri markaa la dhisay oo fillo ah oo dabaqyo ah oo si aad u qurux badan oo u adag loo dhisay dhismahaasi intaasoo dabaq baa isi saaran sida loo googooyey sida loo jarjaray sida laysu saaray sida loo shubay inta markaysagaa dabaqe isi saaran yacni sida marka waxa loo qurxiyey yani waxa waa si la yaab badan qofkii baa soo galo wuu arkay wuu daawaday wuxuu la yaabay adayga quruxda weynaanta inta markaa dabaqe isi saaran siduu u samaysan yahay siduu haddana u qurxoon yahay muxuu garanayaa cidda dhistay inay tahay cid aqoon weyn iyo khibrad badan u leh dhismaha miyay dhici kartaa in la yidhahdo nimaan weligiiba dhisma aqoon oo siduu geela u raaci jiray miyi ka soo galay baa injineerka ahaa isagaana dhisay isagaa sameeyey khariidadda lagu dhisaayo isagaa markaa waxaa farsamada sida loo shubaayo iyo sida loo dhisaayo markaysa marka ka taliyey ma rumaysan kari lahaydeen ya abadan waxaa la garanayaa inuu markaa khibra caaliya inuu leeyahay aqoon badan u leeyahay baa la garanayaa markaa ciddaa markaa samaysay xaggee laga gartay inuu aqoon badan u leeyahay waxa uu sameeyey ayaa laga garanayaa waayo raadkii cilmigiisu wuxuu ka muuqdaa farsamada uu sameeyey uu ka muuqdaa haddamaarta haddaanu aqoon markaa u lahayn yani waxa sidan waxba uma sameeyeen wuxuu noqon lahaa wax markaysa markaa qabshaash xun wuxuu noqon lahaa wax dumaya wuxuu noqon lahaa wax jilicsan ismaba taageenba wuxuu noqon lahaa markaysaga wax marmarooroo markiiba duma ayuu noqon lahaa ma samayn kareen abadan marka waxaa la garanayaa aqoonta yani markaysaga uu u leeyahay baa yani markaa sababtay inuu caynkan u sameeyo ta kale waxaa la garanayaa awoodi inuu leeyaho imkaaniyaad jireen ila waxa marka wax lagu samaynaya waa inay tahay markayse markaa awooddii waa inay jirtaa ya marka makhluuqaadka uu ilaahay abuuray sida uu abuuray ee wanaagga badan iyo sida ay isugu xidhan tahay siduu u nidaamsan yahay makhluuqaasi sida marka ashyaadiisii marka waxay dhammaan isugu wada xidhan tahay waxay tahay markaasi yani mutqan ah xikmadii baa ka muuqata aasaarulxikma ka muuqata aasaarulcilmi baa ka muuqda aasaarulqudra ka muuqda admarka kullu daalika waxaa caddaynaya yani raadadka ya haadihi aasaaruna tadullu calayna faanduruu bacdana ila alaasaari wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu cala annahu waaxidu shay kasta waxaa ku suganoo makhluuqa calaamad ku tusinaysa allah inuu waaxid yahay waaxidnimadan xaggee laga qaadanaya haddaynu garanay qudradii iyo cilmigii iyo xikmadii mid walba in laga garanayo makhluuqaadka waaxidnimada waxaa laga qaadanaya siduu u nidaamsan yahay habeenkiisa maalintiisa qoraxdiisa dayixiisa xilliyadiisa sida marka waxaan ay u socdaan kullu daalika waxa weye waa munadam yaa maalin maalmaha ka mida la yidhaahdaa waxa weeye markaa waa la waayay qoraxdii ya yacani waxa weeyaan waxa dhacay isqabsi baa dhacay qoraxdii waa la waayay ma jirto abadan shayga haddii marka waxa weeye cid kala duwani ka talinayso dee mar walba la ysma waafaqeen maxaa iman lahaa waxaa iman lahaa ikhtilaaf baa fii bacdi alaxyaan iman laha haddamaaragt haddii ikhtilaaf yimaadana waxaa imanaya daliilu tamaanuc waxa la yidhahdo ay culammadu ka cabbiraan daliilu tamaanuc daliilu tamaanuc waa maxay haddii marka waxa weye aalihadu ay tacadudi lahaayeen yacni waxaa ka iman lahayd inay makhluuqaadkani ama la kala goosto oo mid waliba intuu abuuray goosto oo la tago amaba la ysku laayo dee aalihadii isku laayaan baa ka iman lahayd ima wa ima ya in ama la yidhaha aan kala badbaadne kii cirarka abuuran cirarkiisa ha qaato kii dhulalka abuuran dhulalkiisa ha qaato kii habeenka abuurayna habeenkiisa ha qaato kii maalinta abuurayna maalintiisa ha qaato kii qoraxda abuuray qoraxdiisa ha qaato kii markaa dayaxa abuurayna dayixiisa ha qaato baa markaa ka iman lahayd haddii kale waxaa ka iman lahayd dee ka xoogga weyna u hadh oo laysku laayo makhluuqaadkan ma jiri lahayn haddii laba ilah isku layn lahayn ya ma jirin arrinka noocaasa ilahay aayad qur'aanu ku sheegay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay weynaystaan oo yidhahdeen waxaa maxaa laga sheegaya war qur'aankay ku sugan tahay wax ku tusinaya allah wuxuu ma itakhada allaahu min waladin wama kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum cala bacd ilaahay wax u bada ma yeelan ilaah kaloo xaqoo allah weheliyaana ma jirin idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaq hadduu jiri lahaa ma jire ilaah kaloo xaqi hadduu jiri lahaa ladahaba kullu ilaahin bima khalaq ilaah kastaaba wuxuu la tegi lahaa wuxuu abuuray inoo kala sooc yaa waxba ma wada yeelanayne ina kala soc iman lahayd mid walowba intaada qaado aan kala badbaadno taa qudheeda dacfi bay keeni lahayd haddamawala calaa bacduhum calaa bacd qaar baa qaarka kale ka qaalib noqon lahaa intay isku laayaan baa ka xoogga badan markaysa marka u hadhi lahaa ka caajiska yani markaa laga xoogga batayna dee markaa ilaah isagu ma noqdeene wuxuu noqon lahaa markaysa markaa biddu noqon lahaa addoon buu dee noqon lahaa ya saasuu noqon lahaa marka dee nidaam keliya inuu ku socdo aan iskhilaaf lahayn oo wax la kala goostay aanu jirin oo aaliha isku laysay aanu jirin kullu daalika iyaduna waxay caddaynaysaa waaxidnimada ilaah waaxida ayaa abuuray oo nidaamiyey oo maamulaya laba maamuloo kala duwani kama talinayaan haddii iminka magaalo laba maamuloo kala duwani ka talinayaan oo mid waliba uu doonaayo kiisa inuu hergeliyo maxaa ka dhacaa ta in laysku laaya soomaa ama la yidhahdo midba intaasuu ka talinayaae khadkaa cagaaran ha soo dhaafin aniguna dhaafi maayo waa inoo kala sooc ama dee in la isku laayo haddii la isku laayona dee kharaab bay noqonaysaa haakada waa baaba'aysaa ina fii khalqi asamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli waannahaari laaayaatin liuli lalbaab allah waxau yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi cirarka iyo dhulka abuurkooda waxa ku sugan wamaa fiihima min alcajaa'ib iyo waxa cirarka iyo dhulka ku sugan oo cajaa'ib ah waikhtilaafi alleyli waannahaar iyo isweydaaradka ay isweydaaranayaan oo iskhilaafayaan habeenka iyo maalintu maxay isku khilaafayaan bilmajii'i waadahaab imaatir iyo tegis bay isku khilaafayaan mid baa imanaya mid baa tegaya habeenku markuu yimaado maalintii waa tagtay maalintii markay timaado habeenkii waa tegey waziyaadati waalnuqsaan waxay kaloo isku khilaafayaan yani kororka ziyaadada iyo nuqsaanta mid baa badanaya xilli habeenkaa badanaya maalintaa yaraanaysa xillina maalintaa badanaysa habeenkaa yaraanaya wakhti habeen ahaabaa maalin noqonaya ama wakhti maalin ahaabaa habeen noqonaya haakada la'aayaatin waxaa ku sugan abuurka cirarkiiyo dhulkiio isweydaaradka habeenkiiyo maalinta ama iskhilaafkooda la'aayaatin calaamaad baa ku sugan iyo dalaalaad dalaalaatin waxyaala ku tusinaya calaa qudratihi tacaala ilaahay awooddiisa ku tusinaya liuli lalbaab waxay ugu sugan tahay kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah istiqraarka in lagu tacalluq siiyo inna yani fii khalqi iyo liuli lalbaab iyo in marka aayaadka laga sifeeyo wejiga labaad waxaa weeye in la aayaadka laga sifeeyo laha aayaadkaasoo yani liuli lalbaab kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka u sugan lidawi lcuquul cuquuloo dhan maaha yani marka lubu shay waa khaalisu waa kuwa caqliyada saafiga ah ee wanaagsan u saaxiibka wey aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim nactun lima qablahu aw badalun waxay sifo u tahay waxa ka horeeya ama beddel ka tahay bay ama sifo u tahay ama beddel ka tahay kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah oo aladiina kuwaasoo yadkuruuna allaha allah xusaya qiyaaman wa qucuudan ama ka bedelo ina fii dalika la aayaatin liuli lalbaab liladiina aayaad markaa yacni ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa tusinaysa waxay u tahay alladiina ay liladiina kuwii yadkuruuna allaha allah xusayay qiyaaman xaalay taagan yihiin allah xusayay wa qucuudan iyo xaalay fadhiyaan allah xusay dawii qiyaamin iyo dawii qucuudin ama qaa'imiina wa qaacidiina wa calaa junuubihim ay wa mudajiciina calaa junuubihim dhinacyadooda xaalay u jiifaanna ilaahay xusaayey ay fii kulli xaalin xaal walba ilaahay xusayey fii kulli xaalin xagguu ka qaatay wuxuu ka qaatay haaliban ruuxu ama waa fadhiyaa ama waa taagan yahay ama waa jiifaa wixii kale waa xaalad naadira wanaadiru laa xukma lah yacnii intaa wixii ka soo hadhay waa naadir fadhi iyo istaag iyo jiif wixii ka soo hadhay waxay noqonayaan xaalad naadir ay noqonayaan waa naadiru laa xukma lah marka waxay ka dhigantahay fii kulli xaalin mar walbay ilaahay xusayeen kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani waata xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalam ku soo aroortay ee bukhaari mucallaq ahaan u soo wariyey nebigu ilaahay buu xusayey wakhtiyadiisoo dhan ilaahay waa xusayey wa can ibni cabbaasin cabdulahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey cabbaas toban inan buu dhalay ha yeeshe ibnu cabbaas marka la itlaaqo cabdulaahi baa loo jeedaa wa calamun bilghalaba ayuu noqday halabatul-isticmaalka ayuu markaa calamnimo ugu noqday inuu calamku yahay yusalluuna kadalika xasaba ataaqa waxay u tukanayaan sidaasay u tukanayaan maray taagni ku tukanayaan iyo maray fadhi ku tukanayaan markay istaagi kari waayaan iyo maray jiif ku tukanayaan markay xataa fadhiisan kari waayaan xasaba aaqa siday u kari karaan nisbada karitaankoodu siday tahay xasba aaqati odhan maysido xasaba aaqati baad odhanaysaa waayo ta nisbada ku saabsani waa xasab xasab baa la yidhahdaa amaa xasbi waxaa loo isticmaalaa kifaayada loo isticmaalaa fa ina xasbaka allaah ay kaafiika laakiin xasab waxaa loo isticmaalaa mar sharafta aabbayaashu lahaayeen marna waxaa loo isticmaalaa nisbada ama qadarka ta hadda looga jeeda waa xasab weeye allale waxaa jirtaa haddii daruuratu shicir uu keensado siinka waa dhacdaa in la reebo waa lidaruura loo reebaye asaara maaha saas camriidi warka u odhanaayo id ilfataa xasba actiqaadihi rufic wa kullu man lam yactaqid lam yantafic waa daruuratu shicri ya id ilfata xasba ctiqaadihi asalku maxay ahayd xasaba ctiqaadihi inuu yidhaahdo laakiin lidaruurati shicri ayuu siinka u reebay wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati walard waxay ka fakerayaan cirarka iyo dhulka abuurkooday ka fekerayaan sida loo abuuray ama makhluuqaadka markaa abuuranee iyo dhulka ku sugan bay ka fekerayaan culamada qaar waxay u fasireen khalqi in looga jeedo masdarnimadii oo laga tilmaamayo iijaadka ilaahay samaawaadka iyo dhulka jirsiiyey ka fekerayaan oo waa iyaga daatadooda ama layhaha khalqi waxaa loo jeedaa bimacnaa makhluuq baa loo jeeda waa facli bimacnaa mafcuulo ay makhluuqihima cirarka iyo dhulka makhluuqaadkooda waa makhluuqaadka ku dhex abuuran ee qorax leh ee dayax leh ee xidiga leh ee daruura leh ee markaa waxaweyan yani markaa bad leh ee berri leh yani xaggii cirka waxbaynu ka sheegnay xaggii dhulkana yani waxa weeye markaa baddii berrigii buurihii dhirtii yani makhluuqaadka kale ku dhex nool haakada marka marka loo fasiro makhluuqaatihima waa makhluuqaadka cirarkiiyo dhulka ku dhex sugan marna samaawaadka iyo yani marka waxaweeye dhulalka laftooda abuurkooday ka fekerayaan sida loo abuuray waa daatadooda liyastadilluu bihi si ay ugu daliishadaan tafakurka ay ka fakerayaan makhluuqaadka calaa qudrati saanicihima cirarka iyo dhulka ilaaha abuuray awooddiisa si ay ugu deliishadaan saanicihimaa marka wuxuu u celiyey samaawaadkiiyo iyo marka waxaweye dhulkii calaa haada waxay noqonaysaa inuu u fasiraayo inuu u jeedo iijaad khalqiga bimacnaa iijaad in loo jeedo mastarnimadii laga tilmaamayo oo samaawaadka iyo dhulka loo fiirsanaya oo la eegaya oo laga fekeraya si waxa weeye ilaaha abuuray awooddiisa loo aqoonsado tafakkaruu fii khalqi illaah walaa tafakkaruu fi illaah waata xadiis lagu soo wariyey culamada qaarkood ay taxsiiniyeen alxaafid ibnu xajarna taxsiiniyey wakadalika albanina uu taxsiiniyey tafakaruu fii khalqi illahi walaa tafakaruu fi illaah fii daat illaahina waa soo aroortay ilahay makhluuqaadkiisa ka fakera laakiin ilaahay daatadiisa ha ka fakerina waayo sida allah yahay ma garan karo laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu siduu allah yahay allahunbaa garanaya saas makhluuqaadka ilahay ka fekera waxallo wixii markaa qalbigaaga ku soo dhaco kayfiyad ana allah waa ka duwan yahay kullu maa khatara fii baalika min suuratin aw kayfiyatin faallahu bikhilaafi wax kastoo qalbigaaga ku soo dhaca oo suurad iyo kayfiye allah waa ka duwan yahay shaytaanku wakhtiyada qaarkood buu markaa intuu suuro kuu sawiro ku odhanaya armu ilaahay sidan u egyahay waxaad tiraa waaka waayo sida allah yahay qalbigaa kuma soo dhici kartaba jannadii oo makhluuqa abaa ah siday tahay aan qalbigeenna ku soo dhici karine khaaliqii jannada abuuray siduu yahay say ugu soo dhici kartaa qalbigeenna ya muxuu markaa xadiisulqudsigii muxuu sheegaayey allah wuxuu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara cala qalbi bashar ya addoommada iyo saalixiinta waxaan u diyaariyey waxaan ili arkin aan dhegi maqal aan qalbi bini aadamna ku soo dhicin idan maxaa laga qaadanaya kullu maa khatara fii baali lbashar yacni wax kastoo ku soo dhaca yani fii qalbi bashar qalbiga bini aadamka ku soo dhaca faljannatu bikhilaafiha jannadu waa ka duwanta rabbanaa maa khalaqta hada baila waxay ka fekerayaan abuurka cirarka iyo dhulka uu ilaahay abuuray iyo sida loo abuuray yaquuluuna xaalay odhanayaan ay qaa'iliina xaalay odhanayaan bay ka fekerayaan jumladan ficliyada ah ee la qadare ee qowlka ah waa la xaalaynaya qaa'iliina xaalay odhanayaan bay markaa ka fekerayaan rabbana yaa rabbanaa rabbigayow maa khalaqta haada baila maa khalaqta maad abuurin haada kan alkhalqa khalqiga ah alladii kaasoo naraahu aanu aragno baailan ay khalqan baailan abuur baila markaysa marka maad abuurin ama bailan ay libaailin bail daraaddii umaad abuurin ama bailan yani xaal marka waxa weeye uu bail u saaxiib yahay ama aad bail u saaxiib tahay maad abuurin oo bimacnaa cabas umaad abuurin xaalun icraabaha la icraabay ka mid tahaye wuxuu doortay marka mufasirku in bailan xaal laga dhigo yani daa bailin xaalaad bail u saaxiib tahay maad abuurin faacilka aad ka xaalayso oo bimacnaa xaalaad dheeldheelayso iska ciyaarayso xikmad uga jeedin maad abuurine xaalaad muxiq tahay oo xikmad aad uga jeeddo ayaad abuurtay ee cabas umaad abuurin maxaa kaloo bannaan baatilan ay khalqan baatilan ama libaatilin baatil daraaddii umaad abuurin awjuhdaa kalena waa bannaantay cabasan ciyaar umaad abuurin xaalaad markaysaga markaa iska dheelleelayso bal daliilna calaa kamaali qudratik waxaad abuurtay xaalaad markaa uu tusinaayo ayaad abuurtay awooddaada dhammays ka tiran uu tusinayo ama daalan daliilan ay daalan xaalaad ku tusinayso yacni dadka calaa kamaali qudratik baad abuurtay subxaanak ay tansiihan lak xumaan ka dheeran baa kuu sugnaatoo xumaan baad ka nasahan tahay can ciyaar iyo dheeldheel ayaad ka nasahanto ka dheertay faqinaa ilaahayow naga dhowr oo naga ilaali cadaaba annaar cadaabka naarta ilaahw naga ilaaliyo naga dhowr cadaabta iyo naartu waa laysu idaafeeyey culammada qaarkood ashyaada saasoo isku shay ku dhacaaya marka laysu idaafeeyo waxay yidhaahdeen waa la awilaya oo marka waxa weeye mid baa markaa musame markaa noqonaya tawiil baa lagu samaynaya waa awil muhiman ida warad waa ka odhanaya ibnu malik walaa yudaafu ismu lima bihi taxad macnan waa awil muhiman ida warad yacni looma idaafeeyo isim wixii la midoobay xagga macno ahaan wixii soo aroorana awil oo taawiil ku samey laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen kala duwanaanshaha lafdigu kala duwan yahay baa waxaa la dejiyaa mansilata ikhtilaafi almacnaa saas aawadeed laa xaajata ila tawiil mar haddii lafdigu kala duwan yahay kala duwanaanshaha lafdigu kala duwan yahay baa waxaa la dejinayaa mansilata ikhtilaafi almacnaa kaannahu in laba shay oo kala duwan ay yihiin sidaa markay tahayna waxba taawiiluma baahna beytkan ibnu maalikna waxaa ka hor imanaya bay yidhahdeen beytka kale baabulcalam uu ku sheego wain yakuunaa mufradayni fa adif xatman marka uu yidhaahdo oo uu leeyahay laqabka iyo isimku markay laba mufrad yihiin oo midnaba aanu ahayn murakab aanu ahayn isu idaafeen waana waajib inaad isu idaafayso oo itbaacii wuxuu ka dhigay in laga fiican yahayba oo waajibba ay tahay idaafada laysu idaafaynayo saciidu kursin waxaana yidhahdeen arrinkaa in la waajibiyo oo la yidhaahdo sida kale markaa maba bannaanaba iyagoo mufradayn ah isku shay keliyana ku dhacaya waxay ka hor imanaysaa ilaa taawiil baa waajiba waayo taawiilku waa khilaafu alasli marka labada beyt waxaa ku sugan nooc tacaaruda nooc tacaaruda ayaa ku sugan saas aawadee culamada qaarkood waxay doorteen haddii lafdi uu kala duwan yahay waxba taawiil uma baahna ee ikhtilaafu lafdayni baa waxaa la dejinayaa mansilata ikhtilaafi almacnaa mansilata ikhtilaafi almacnaa macnihii inuu kala duwan yahay maqaamkiisoo kale kaannahu inay kala duwan yihin halkan iyo mawaadic kalena saasoo kale baa lagu tawjiihinaya faqina ficilku waxa weeye qi weeye qi waqaayaqi qi waayo maadaamuu ahaa yacni waxa weeye lafiif mafruuq marka uu ahaa mid waxa weeye laba yacni muctalu lawal iyo muctalu laakhir labadaba uu ahaa labadii xarfu cillaba waa go'een waxaa ka baaqi noqday ficilkii waqaa markuu ahaa yaqii qi lam yaqi markaad jaasimkii xarfu mudaaracaha aad jarto qi keliyaa soo hadhaysaa qi waa ilaali haddii wax la ilxaaqiyo sidanoo kale waxaa la ilxaaqiyaa lagu akhrinaya laakiin markaad qi keliya ku hadlayso ha usagti baad soo jiidanaysaa hadalka carabiyada aynu ka hadlaynaaye qih baad odhan ila qi keliya ku hadli kari maysid laakiin hadda dee waxay ku jirtaa waxbaa markaa raacay marka ficilkii waxaa ka jooga qaafka keliya ficillo kaloo la mida ayaa jira oo markaysa markaa toban ama ka badan ilaa toban ka midana yani markaa culamada qaarkood ay nadmiyeen nabi ku tilmaamayen allah waxau yidhi rabbanaa inaka man tudkil innaara faqad akhzaytah waman lildaalimiina min ansaar rabbanaa rabbigayow innaka adigu man tudkil innaara ku kasta oo aad naar geliso laqbada mawsuulka markaad laqbaynayso waxaad odhanaysaa kii laakiin shardiga markaad laqbaynayso shardiyada waxaad odhanaysaa ku kasta tacbiirku waa kala duwananaya aduu af soomaali ku hadlaya baa ruuxa carabiyada garanaya uu garanayaa waxaad icraabtay man tudkhil innaara ku kastaad naar geliso faqad akhzayta xaqiiqee waa dullaysay mid kastaad naar geliso aad u geliso inuu ku waaro waa dullaysay wamaa lildaalimiina kuwa xadgudbee daalimiinta uma sugnaanin waa kuwa dulmigoodu dhammayska tirnaaya min ansaar cid u gargaarto cadaabka ka mancido u diidaa uma sugnaan rabbanaa rabbigayow innanaa annagu samicnaa waa maqallay munaadiyan mid yeedhaaya ayaanu maqallay yacnii nidaagiisii baanu maqallay munaadigaasoo yunaadii dadka ugu yeedhaya liliimaani iimaanka ugu yeedhaaya an aaminuu birabbikum wuxuu ugu yeedhayaa an aaminuu rumeeya ay bian aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeyu ugu yeedhayaa nidaagiisii baan maqalay munaadiyan ay yani markaa nidaaa munaadin fa aamanaa waa rumaynay rabbanaa rabbigayow fakfir lanaa dunuubanaa noo dhaaf dembiyadayda noo xilqari noo astur wakafir cannaa naga daadi oo naga baabi'iyo naga tirtir cannaa xagga yaga sayi'aatina xumaanaha yaga wa tawaffanaa ilaahayow na oofso maca alabraar dadka abraartaa la jirkooda na oofso oo jumladooda annagoo ka mida oo yaga la jirna yacni markaa nagu oofso rabbanaa rabbigayow wa aatinaa nasiih maa wacadtanaa ay alladii kii wacadtanaahu aad noo ballanqaadday ilaahay una siiye ama wacadtana iyaahu aad noo ballanqaadday ilah una siiye calaa rusulika calaa alsinati rusulik carabada rasuulladaada aad noogu ballanqaadday walaa tukhzinaa ilaahayow hana fadeexadinin yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ama walaa tukhzinaa ilaahu hana dullayn yowma alqiyaamati maalinta qiyaame innaka adigu laa tukhlifu ma baajisid ama ma guubiyeeshid almiicaad ballanqaadka ilaahayow ma baajisid ama ma guubiyeeshid faistajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamilin minkum faistajaaba lahum waa ajiibay yaga rabbuhum rabbigood annii laa udiicu camala caamilin wuxuu ku ajiibay annii laa udiicu anigu ma luminaayo camala caamilin mid camal falay camalkiisa caamilkaasoo minkum idinka idinka mida oo min dakarin lab ahaaday aw unsaa ama dhadig ahaaday minta dambe waa bayaaniya bacdukum min bacd barkiinba barka kaluu ka mid yahay oo bimacnaa isla nooc baa tihiin labkiinna iyo dhadigiinnuba xukum keliyaana wada leedihin haddaa iimaan la wada timaadaan sawaab baa wada helaysaan haddaa kufri la timaadaanna rag iyo dumarba dee markaa cadaab baa yacni idinla kulmaaya faaladiina haajaruu wa ukhrijuu min diyaarihim wa uuduu fii sabiilii waqaataluu waqutiluu wa faaladiina kuwii haajaruu hijroodoo haayiray dhulkoodii ka haayiray liajli illaah wa ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodii laga bixiyo laga saaray cadow ka saaray wa uuduu la dhibay fii sabiilii waddadayda lagu dhibay oo diinkayga aawadii loo dhibay wa qaataluu diriray oo dagaalamay oo jihaaday wa qutiluu la dilay laukafiranna wallaahiye la ukafiranna ka daadiye oo ka tirtire oo ka tirtire oo ka tirtire canhum iyaga xaggooda sayi'aatihim dembiyadooda xumaanahoodii wala udkhilannahum geliye oo geliye oo geliye nuunu tawkiidkii mustaqalkaabaa ku sugan markaa saddex goor baa lagu celinaya markaa la laqbaynaayo jannaatin jannooyin geliye jannooyinkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso jumladu waxay sifo ka tahay jannaadka min taxtiha yacnii hoosteeda ay yaacayso ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha looma jeedo meel jannada ka hoosaysa iyadu janno ahayn baa durduradu marayaan muraadku maaha haddaa min taxtiha maxaa loo yidhi waxaa loo jeedaa min taxti ashjaariha wa qusuuriha dhiraha jannada iyo guryaha jannada hoostooday sabaynayaan durduradaasi ay yaacayaan tajrii min taxtiha alanhaaru jannaadkaasoo tajrii ay durdurayso yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha hoosteeda min taxtiha ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru durduradu ay yaacayaanoo sabaynayaan hawaaban min cindi illaah xaal jannaadkaasi ay yihiin sawaaban yacni ay musaaban biha mid lagu abaalmariyey ay yihiin oo laga dhigo xaaliya waa weji weji kale ay tahay in la yidhaahdo sawaaban waa masdaru min ghayri lafdihi waana sida uu maraayo mufasirka uu maraayo jalaaldiin asuyuuti oo la yidhaahdo la ukafiranna iyo wala udkhilanna maxay la macno tahay in janno la geliyo dembigana laga daadiyo laga tirtiraa waxay la macno tahay in la sawaabiyey marka sawaaban bay xagga macnaha kala mid tahay marka masdaru min hayri lafdihi weeye waxay ka dhigan tahay yani waxa weye waa abaalmariyey sawaaban abaalmarin baan abaalmariye abaalmarintaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ahaatay culammada qaarkood laakiin way xaaleeyeenoo jannaadkay ka xaaleeyeenoo waxay yidhahdeen sawaaban ay musaaban biha xaal lagu abaalmariyey jannaadkaas min cindi illaahi xagga allah lagaga abaalmariyey wallaahu allah cindahu agtiisa waxaa ku sugan xusnu thawaab abaalmarinta kiisa wanaagsan baa ku sugan aayadahan waxaa laynoo sheegayaa mu'miniintu inay ilaahay baryayaan kuna celcelinayaan rabbanaa rabbanaa rabbanaa taa ay ku celcelinayaan waxaa laga qaadanayaa marka ilaahay la baryaayo lafdiga rububiyada in ilaahay lagu baryo inay aad u fiican tahay adciyada qur'aanka waxaa ku badan rabbi iyo rabbana ducooyinka qur'aanka u fiirso ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen ismullahil acdamkuba waa rabbana iyo rabbi weeyi xadiis sanadkiisa dacfi ku jirana waxaa ku soo aroortay idaa qaala alcabdu yaa rabbi yaa rabbi yidhaahdo hadduu addoonku yidhahdo rabbiyow rabbiyow yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhahdaa sal tuctah weydiiso waxaad doonayso waa lagu siinayaa laakiin xadiiska sanadkiisa dacfaa ku jira inkastooy culamada qaarkood ay taxsiiniyeen marka ducooyinka qur'aanka rubuubiyada ku badan lafdigaa rabbiga ina ilaahay lagu baryaa rabbana iyo rabbi ducooyinka sunnada ama axaadiista nebigana waxaa ku badan allaahumma baa ku badan marka labadaa isim khusuusiyo gaaray leeyihiin saas aawadeed markaad allah baryayso allaahumma iyo rabbana aad u badi jacfar asaadiq waxaa laga soo wariyey inuu yidhi man xazabahu amrun faqaala khamsa maraatin rabbana rabbana rabbana rabbana rabbana ruuxa markaysaga arrin ku soo darriyee shan goor yidhahdaa rabbana yaa rabbigayow rabbigayow rabbigayow shan goor markaa yidhaahda oo ilaahay ku barya anja'ahu allaahu mima yakhaafu wa actaahu mima araad ilaahay wuxuu ka badbaadiyaa wuxuu ka baqaayo wuxuuna siiyaa wuxuu doonaayu siiyaa markaasaa la maxaa u daliila markaasuu aayaadkan akhriya shan goor baa rabbana ku sugan tahay rabbanaa maa khalaqta hada baطilan subxaanaka faqinaa cadaaba annaar waa kow rabbanaa inaka man tudkhil innaara faqad akhzaytahu wamaa lildaalimiina min ansaar waa laba rabbanaa inana samicna munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum rabbanaa fakfir lana dunuubana wakafir cana sayi'aatina watawafana maca alabraar afar rabbanaa waaatina maa wacadtana cala rasulika walaa tukhzina yowma alqiyaama inaka laa tukhlifu almiicaad shan shan goor bay yidhahdeen rabbanaa rabbanaa marka rabbanaa iyadoo aynay markaa ducadii sheegin ama ammaantii ducada la macnaha ahayd aanay sheegin kumay soo celcelin mid walba waxay raaciyeen ama duca ah ama ammaan ah ay raaciyeen dabeedna waxay yidhaahdeenoo ku khatimeen innaka laa tukhlifu almiicaad maxay dabad heleen fastajaaba lahum rabbuhum anii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unhaa camalkaana maxaa ka mida ducadaasaa ka mida ducadu waa camal ya ilaahay waa ka ajiibay waa ka aqbalay muxuu kaga aqbalay camal yacni markaa cid caamiloo camal samaysay wanaagsan yaa lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee camalkaa ka lumin maayo kama dayacaayo yaa marka qabuulka laga aqbalay wax laga tartiibiyey saas saas aawadee waxaad garanaysaa ducadani siday markaa muhiim u tahay waxaan kaloo baraarujinayaa aqbalaadda ducada la ajiibaa iyo qofku wuxuu doonayay inuu helaa farqa u dhexeeya masaladaasi dadka qaarkood qalad bay fahmeen waxay dadka qaar moodayaan ducada haddii qofka laga aqbalo wuxuu ilaahay ka baryaayey ilaaba ilaa inuu arko inay tahay ajiibitaanka ducada la ajiibaayo iyo wixii inuu arkaanaa cumuum iyo khusuus baa u udhaxaysa iyadoo wixii ducadii laga ajiibay ayaa haddana si kale ilaahay ugu beddeli karaa hadda ducadii wuu aqbalo waa ajiibay hamoodinuna ajiibitaanka ducadu inay tahay si aad adigu rabtay inaad aragto iyadoo lagaa aqbalay ducadii oo lagaa ajiibay baa wax kaaga door roon ilaahay kuugu beddeli karaa waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ducada qofka muslimkii ilaahay u baryaa ducadaasoo qatiicaturaxim qaraabogoysnimo iyo dembi toonna aan ahayn ilaahay waa ajiibaa ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof muslimi duca uu ilaahay ka bariyey oo aan markaa dembi ahayn qaraabogoysnimona ahayn ilaahay wuu aqbalayaa ha yeeshee ha aqbalee saddex arrin mid bay u timaadaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam u fiirso saddexaas waa maxay ima an yucajala lahu fi dunya mid waa adduunyada in loogu soo dedejiyo ama waa in aakhiro sawaabkeeda loogu kaydiyo waa laba ama waa in markaa bele ku soo socotay iyo shar ku soo socotay lagaga dabbaalo lagaga celiyo musiiba ku soo socotay balaayo ku dhacaysa balaayadii ku soo socotay ayuu ducaystay ducadii baa laga ajiibay wixii uu doonaayo ulahaa ilaah waxaa isii ya wax ka doorroon baa ilaahay ugu bedelay oo maxay ah balaayadii ku soo socotaa lagaga dabaala markaasaan balaayadii waxba yeelin oo ka noqota marka hamoodinuun duca aqbalku inuu yahay wixii inaad aragto keliye iyadoo laga aqbalay ayaa wax kaaga doorroon ilaahay baa og wax walbe ay dhici kartaa in lagugu bedelo oo balaayo lagaaga baajiyo kugu soo socotay oo kugu dhici lahayd lowlaa hada ducaa ama sawaabkeeda aakhiro loogugu kaydiyo adduunyadu waa zaa'ifa waa liidataa maalinaad uga baahi badantaa jirta ama iyada lafteedii baa dhici karta in sidaa doonaysa lagugu keeno laakiin marka sidii lagugu keenayana waxaa dhici karta inay soo degdegto iyo iyo inay wakhti dambe kuu timaado maaha ilaaba ilaa marka waxaweyn xataa sideedii lagugu keenayo in isla maalmihiiba inay dhacdaa markaysa inay tahay marka ilaaba ilaa waxaa dhici karta iyadoo laga aqbalay sidiina lagugu keenayo adduunyada lagu soo dejinayo inay markaa sanawaad dabadeed ku timaado ya maxaa la rabaa adigu ducada ha ka caajisayna ducada wad cumar bnu khataab muxuu yidhi ana laa axmilu hama alijaaba inama axmilu hama adducaa anigu aqbalaadda ducada la aqbalaayo hamigeeda xambaariba maaya buuri ma la aqbalay mise ma la aqbalay hamiga ducada bes baan xambaaraya buuri ya haddii aan hamiga ducada la imaadana waxaan garanayaa qabuulku markaysaa inuu daba yaallo xadiidkaa markuu nebigu sheegay aynu horeynu sheegnay ee saddexda tilmaamayey ducada aqbalkeedu inuu qaybsamo waxay yidhahdeen saxaabadu idan nuksiru hadday mar caynkaa tahay ducada waa badinaynaa wuxuu nebigu yidhi allaahu aksaru ilaahay baa aqbalaad badan qofku hadduu duco badan yahay wuu khayr badan yahay war hooy ducada ha la badsado war hooy ducada ha la badsado oo ducadu yayna kugu yaraan ducada khayr fara badan baa ku jira waxay ka mid tahay min acdam alcibaadaat cibaadaadka allah lagu caabudee waaweyn bay ka mid tahay adducaau huwa alcibaada siiqada waxa ku jiray yidhahdeen culammadu nooc xasriya wuxuu xasrigugu jiraa yacni waxaa weeye mubtadaha iyo khabarka mid walba waa la macrifeeyey waa mucaraf mar labaadkana damiiru damiirulfasli baa loo dhexaysiiyey siiqadaasna waxay ka mid tahay min siyaqi alxasri siyaqa xasrigay ka mid tahay kaannahu yacni sida ducadu u weyn tahay keligeed ay cibaado tahay ila xasriga anwaac u qaybsamee xasri xaqiiqiyaa jiro xasri idaafiyaa jiro xasri iddicaa'iyaa jira yacni noocyaa loo qaybiyaa haakada wakhtigaa dhacay halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk